بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل فصل كان يحكو سابسين فيما يثبت muujib alqisaas wa muujib almaali min iqraarin wa shahaada qisaasta wixii waajibinayey iyo maalka wixii waajibinayey oo ah qiraalkii iyo markhaatigii innamaa yahbut wuxuu ku sugnaadaa muujibu lqisaasi qisaasta waxa waajibinaya biiqraarin qiraal aw amase cadlayni laba qof oo caadil ah waalmaali wayahbut wuu ku sugnaadaa muujibu lmaali maal wixii waajibinayay bidaalika arrinkan aan soo tilmaanay oo ah qiraalkii iyo shahaadadii labadii cadlayd aw amase birajulin buu ku sugnaadaa nin iyo wamra'atayni laba dumar ah aw amase birajulin nin iyo wayamiinin dhaar waaya qisaastu maxay ku waxay ku laba mid iqraar ama shahaadata cadlayn iqraar waa inuu qofkii qaatilka ahaa uu asagu qiro inuu qofkan dilay waxaa la dhahaa aliqraaru sayid اladila qiraalku waxa weeye adilada midka ugu xoog badan ee madaxii adilada ahaa ama laba qof oo rag ah oo cadlayn ah inay ka markhaati inuu ninkani qofkaa dilay labadaa midunbay ku sugnaataa waaya maalka maalka halkan waxaa looga jeedaa wixii eh, ka waajibayey jinaayada hadday khata' tahay ama shibha amdi tahay ama dil ha ahaado ama jarxi ha ahaado maalkii ka waajibaya magta ahaa wuxuu ku sugnaanayaa labadaa aan soo sheegna oo ah qiraalkii iyo shahaadatu adlayn iyo laba arrimood oo kale oo ah shahaadatu rajulayn shahaadatu rajulin wamra'atayn nin iyo laba dumar ah inay ka markhaati kacaan ama shahaadaةu rajuli wayamiin hallin inuu ka markhaati kaco isla markaa qofkii mudaciga ah ee sheeganayey maalka in uu dhaar ku xoojiyo ninkaa marka dumarku ma soo gelayaan markay qisaas noqoto dhaarna ma soo gelayso dacwa addam laakiin markay maal noqoto maalku ka fudud yahay wuxuu ku sugnaanayaa labadii uu ku sugnaanayey qisaasku oo ahaa iqraar iyo shahaadatu cadlayn iyo shahaadatu rajulin wamra'atayn nin iyo laba dumar labadii dumarkaana waxay bedel yihiin ninkii kale ama shahaadatu rajulin hal nin inuu markhaati noqdo isla markaa wayemiin almuddaci iyo qofkii muddaciga ahaa ee dhiigga magta sheeganayey dhaartiisa wuxuu yidhi walow cafaa hadduu cafiyo can ilqisaasi qisaastii liyuqbala si loogu aqbalo lilmaali maalkii rajulu nin wamra'ataani laba dumar ah lam yuqbal la aqbali mahayo fi lasaxi muctamad haddaan qabanno nin qisaas mutaystay jinaayo sababteed ku mutaystay ayaa wuxuu haystaa nin iyo laba dumar ah oo markhaati oga ah laakiin laba raga ma haysto nin iyo laba dumar u haystaa marka wuu og yahay nin iyo laba dumar inaan laga yeelaynin oo qisaasta ayna sugayn marka wuxuu idhi qisaastii waan cafinayaa oo mag baan ku cafinayaa waxaana u haystaa nabarkaas ama jiraaxadaas nin iyo laba dumara liyuqbala si loogu aqbalo nin iyo laba dumara ama nin iyo markaa dhaartiisa yamiir mudaci lam yuqbal arrinkaa la aqbali mahayo laguna xukumi mahayo filasax maxaa yeelay horta intuusan maalku sugnaanin waxaa ka horeeya qisaasta inay sugnaato ilan maalku ama magtu waxay bedel ka tahay qisaasti qisaastii baan sugnaaninba asalkiiba ma sugnaanine muxuu maal sugnaan marka xataa hadduu dhaho waan cafiyey qisaastii laakiin maalkii waxaan u haystaa nin laba dumar oo markhaati ah laga dhegaysan maayo wuxuu hi walow cafaa hadduu cafiyo cala lqisaasi qisaastii si loogu aqbalo lilmaali maalki rajulu nin iyo wamra'ataani laba dumar ah, lam yuqbal la maayo maayo filaصaxi muctamad haddaan qaban walow shahida hadduu ka markhaati kaco huwa rajulkii wahumaa labadii dumarka ahaa bihaashimatin nabar laftii jebinaya haashimadaasoo qablaha ay ka horayso idaaxun nabar laftii caddaynaya lam yeji ma waajibayo arshuhaa arshulhaashimati haashimada waxa weeye arshigeedii cala almadhabi muctamad haddaan qabano wuxuu idhi nin baa waxaa loo geystay nabar laftii madaxa jabiyey waxaana nabarkaa u dheer laftii oo la caddeeyey marka waxaa ku kulmay muudixa oo laftii caddaysay iyo haashima oo laftii jabisay waaya wuxuuna u haystaa rajul wa mra'atayn nin iyo laba dumaroo markhaati oga ah arrintaas ayuu maxkamaddii la yimid meeshanna waxaa ku kulmay haashimiya hee muudixo mawdaxadu maa waxay waajibisaa qisaas soo maaha haashimaduna mag un soo maaha mag umay waajibisaa haashimadu maxaa yaele qisaas ma soo geli karto waa kaan hore soo tilmaamay marka labadan ay ku kulmeen maxaa tala ah dee la yeeli maayo arshigii haashimadu sugnaan maayo horta mawdaxaadka iskaba dhigba qisaas ina ila meesha dumar baa soo galee waxa weeye mawdaxaadka inaga dhig haashimadii arshigeed ma sugnaanaya maya maxaa yeele meesha waa hal nabar oo ka kooban muuduxo iyo hee iyo haashimo marka waxa weeye waa hal jinaayo sidaa darteed hadday jinaayadina ka koobantahy wax qisaas waajibinaya haddiiba ku jirtaba oo muudaxadii ah ixtiyaad baa la samaynayaa marka xujo kaamiloo rag ah laba nin ha u keensado laakiin nin iyo laba dumar ah laga dhegaysan maayo walow shahida hadduu ka markhaati kaco huwa damiirka waxad u celinaysaa rajulka wahumaa damiirka musanahan waxaad u celinaysaa labadii dumarka ah walow shahida hadduu ka markhaati kaco huwa rajulkii wahumaa labadii dumarka ahaa bihaashimatin nabar laftii jebiyeyde haashimadaasoo qablahaa uu ka horeeyo idaaxu nabar laftii cadayna lam yaji ma waajibayo arshuha arshulhaashimati haashimada arshigeedii cala madhab muctamad aan qabano walyusarix ha caddeeyo ashaahidu qofkii markhaatigaa bilmudaca wax uu sheeganayay falow qaala hadduu dhaho darabahu wuxuu ku dhuftay bisayfi seef oo fa uu dhaawacay oo fa maata wuu dhintay lam yadbut sugnaan mahayo xataa yaquula ilaa uu ka dhaho fa maata wuu u dhintay minhu nabarkii aw amase faqatalahu dabeetana wuu dilo nabarkii baa dilay walow qaala hadduu dhaho daraba ra'sahu madaxiisa ayuu ku dhuftay nabar oo faadmaahu kaga dhiijiyey amase fa asaala wuxuu daadiyey damahu dhiiggiisii abatat waxaa sugnaanaya daamiyatun daamiyadii baa sugnaanaysa nabarkii kaga dhiijinay wayushtarad waxaa loo shardiyaa limuudixatin nabarkii lafta caddaynaya inuu dhaho markuu ka markhaati kacayo darabahu wuu ku dhuftay ninkii oo fa awdaxa wuxuu caddeeyey cadma ra'sihi madaxiisa laftiisuu caddeeyey lafta madaxiisuu caddeeyey wa qiila waxaa li yakfii fa awdaxa wuu caddeeyey ra'sahu madaxiisa halkan wuxuu ku tilmaamayaa mualifku qaabka looga markhaati kacayo waxa weye dhiiggii ama jiraaxaadkii wuxuu idhi qofka markhaatiga gelaya ee shaahidka waxaa laga rabaa inuu caddaeyo mar walba bilmudaca waxa la sheeganayo inuu si fiican u qeexa looga baahanya waaya waa waajib arrinkaas hadduu haddaba u dhaho qofkii shaahidka ahaa darabahu majni calayhigii buu garaacay seef buuna ku garaacay wuuna dhaawacay oo famaata wuu dhintay lam yabut markaa sugnaan maha iyo dilkan u fiirso wuxuu idhi seef buu ku garaacay oo ninkii majni calayha wuu dhintay kuma filno waa inuu ku daraa famaata minhu wuxuu u dhintay nabarkii ku dhuftay waa inuu taa ku daraa maxaa yeele waxaa suuragala ah, ninka intuu nabarka ku dhuftay oo u dhaawacay inuu goor dambe maruu bogsaday tii alla ay u timid ama wax kale u dhintay oo nabarkii loo geystay inuusan u dhimanin marka maadaama ixtimaal uu jiro mesha waa inu ixtimaal ka saara u dhaha famaata wuu u dhintay minhu nabarkii laeg fuqahada si alfaadoo daqiiquta waa inuu saa dhahaa waaya ama inuu dhahaa faqatalahu dabeetana nabarkii baa dilay oo u dhintay haddii uu dhaho madaxiisa ayuu seef ku garaacay ama nabar kaga dhuftay faadmaahu dabeetana dhiig buu kaga keenay ama dhiiggiisiibuu daadiyey daamiyaa sugnaanaysa ilan daamiyadu waa saas macnaheedu waa kaan horey soo marray soo maa daamiyadu waxa wey waa nabar madaxa ku dhacaya oo dhiig ka keenaya marka maadaama uu madaxa ayuu nabar kaga dhuftay oo dhiig buu kaga keenay ama dhiiggiisiibuu daadiyey dee daamiyaa sugnaanaysa waaya hadduu rabo inuu mawduuxo ka markhaati kaco waxaa shardi ah inuu dhaho wuxuu ku dhuftay madaxiisa ayuu nabar ku dhuftay oo laftii madaxu caddeeyey faawdaxa cadma ra'sihi laftii madaxu caddeeyey marka cadmiga waa inuu sheegaa buu ku leeyahay lafta madax waa inuu sheegaa ilan mawdaxadu waa nabarka lafta madaxa caddaynaya iil ba wuu le maya waxaa ku filan inuu dhaho faawdaxa ra'sahu lafta inuu sheega shardi maaha madaxii buu caddeeyey inuu dhaho ayaa ku filan buu leeyahay qiilka qiilkan dambe wuxuu ka mid yahay min alqiilaati almuctamadati fi lminhaaj qiilaadka minhaajka la ictimaaday waa qiil wuxuu tusinayaa inuu daciif yahay laakiin waa qowl muctamad ah xoog badan cinda alaصxaab la soco marka waaya xataa alimaam nawwi kitaabkiisa alrawda iyo asalkiiso ah sharxa alkabiir liraafici waxaa ku sugan aljasmu bih in la jasminayo qowlkan qiilkan dambe bulqinin wuxuu ka soo naqliyey naskii umka iyo mukhtasarkii musani haddaba qowlkan ayaa muctamada ah. waaya min alqiilaat almuctamadati fi lmanhaaj buu ka mid yahay wuxuu idhi wayajib waxaa waajibaya bayaanu maxallihaa maxalli mawdicati inuu caddeeyo wa qadrihaa inta ay dhan tahay liyumkina si uu u suurowdo alqisaasu qisaas markuu mawdico ka markhaati kacayo waa inuu caddeeyo meesha ay ku dhacday ma madaxa xagga hore xagga dambe xagga dhanka midig bartanka dhanka bidix waa inuu caddeeya meeshay ku dhacday halkaasay kaga dhacday ama inuu meeshii farta ku fiiqa dha halkaa waxa ka muuqday ka cad waa mawdaxadii loo geysta waa inuu maxalkeeda caddeeya qadarkeedana waa inuu caddeeya o dhaho intaas in la eg ayaa mawdaxadu ay dhannayd intaa waxaa laga cararayaa mawdaxadii in dee nabar kale uu sii fidiya ama uu sii ballaadhayay saa darteed waa inuu qadarkeedana caddeeya oo muxuu qadarkeed u caddaynayaa liyumkina alqisaas qisaasa u suurowdo ilan qisaastu qadarkii in la eg yaa laga qisaasaya hadduu afar santi afar santi ah afar santi afar santi baa la goynaya asna i waaa waajiba bayaanu maaliha maali almawdaati mawdaada maalkeeda inuu caddeeya waajiba waqadriha iyo qadarkeedii liyumkina si u surooba alqisaasu qisaas wayahbutu اlqatlu dilkii wuu ku sugnaanaya bisixri sixir lagu dilay biiqraarin qiraal bihi sixirkii la qirto laa bibayinatin marhaati ku sugnaan maayo laa bibayinatin ay laa yahbutu ku maayo sixirkii bibayinatin markhaati ku sugnaan maayo wuxuu ku yidhi haddii qof uu qof kale ku dilo sixir sixirkaas qofkii lagu dilay muxuu ku sugnaanayaa hal shay muu ku sugnaan karaa isago qiraal ninkii saaxirkaa uu qiro dhaho ninkan anigaa dilay oo waxaan ku dilay sixir sixirkaa aan ku dilayna waa sixir haaliban wax dila marka camdi buu noqonaya hadduu dhaho sixirkan haaliban waxbuu dilaa waa sixir dilaa sixirkan u adeegsaday waxa weeye waa camdi bay noqonaysa waa laga qisaasaya markaa hadduu dhaho naadiran buu dilaa inta badan wax ma dilo waa naadir laakiin wuu dhinta kaasina waa shibu camd hadduu dhaho maba dilaba ama ama uu dhaho maalan sixirkan u adeegsaday asagoo ma jeedin qof kale ayaan sixirka loola qastay laakiin asagoo ku dhacay oo magacii baa isdaba maray tusaale ahaan wax noocaas taasina wuxuu noqonayaa khata waaya laakiin markhaati kuma sugnaado maxaa yeelay dee qofka markhaatiga ah waxaa loo baahan yahay shaygan uu ka markhaati kacayo inuu arko oo uu og yahay qasadka saaxirkana lama ogaan karo qasadkiisa lama ogaan karo xataa saamaynta sixirkiisa lama arki karo yani saamayntiisa waxun buu isku xidhaya qofka saaxirka laakiin saamayntiisa inuu qofkaas saameeyey iyo inuu ku dhacay waxaas aduma ogtid waayo asaguma waxa la socdo oo garan karaa wuxuu hi wayahbutu wuu ku sugnaanaya alqatlu dilkii bisixri sixir qofkii lagu dilay biiqraarin qiraal bihi sixirkii la qiro laa bibayinati laa yabatu ku sugnaan mahayo sixirkii bibayinati marhaati walow shahida haddii uu u markhaati kaco limuwariihi dhaxalsiiyihiisii bijurxi nabar qablalindibaal intuusan bogsanin ka hor lam tuqbal shahaadada la aqbali maayo wa bacdahu ay bacda alindimaali markii uu bogsaday kadib yuqbal waa la aqbalayaa markhaatigii wakada waxaa la mid ah low shahida hadduu uga markhaati kaco limuwariihi dhaxalsiiyihiisii bimaalin xoolo fii maradi mowtihi ee xanuunkii geeridiisa waa la aqbaligaa marhaatigiisi i aصi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi haddii qof uga markhaati kaco qof dhaxalsiiyihiisii ah waa qof qariibkiisii ah hadduu dhinto uu dhaxlayo ayaa wuxuu uga markhaati kacay bijurxin nabar maala waa aabbihii oo kale ama waa inankiisii oo kale wuxuu idhi aabbahay ninkanaa dhaawacay oo nabarkan u geystay nabarkiina weli ma bogsan oo qofka waa dhaawac waxaa suuragala xataa nabarki inuu u dhinto markhaatigaas la aqbali maayo oo maxaa loo aqbali laayahay waxaa suuragal ah qofkan la dhaawacay inuu dhaawaci u dhinto hadduu u dhintona yaa dhalaya de asagaa dhalaya kanuu markhaati kacaya dhalaya marka shahaadadiisu waa shahaada muttahama waa shahaado la tuhmayo naftiisu dheef usoo jiidaya waa shahaadatu man yajuru nafcan linafsi naftiisu dheef usoo jiidaya walidalika la aqbali maayo waaya laakiin markii uu bogsado kadib hadduu ka markhaati kaco qofkii nabarkii uu ka kacay uu ka bogsaday kadib buu uga markhaati kacay inuu ninkani uu aabbihii u dhaawacay ou nabarkan u geystay waa la aqbalaya markhaatigi maxaa yaele meesha ka baxday ixtimaalkii inuu dee rabo naftiisa uu dhaaf usoo ayaa meesha ka baxay hadduu markhaati uu ka noqdo ka waran xoolo ninkii muwaridkiisa uga markhaati kacayo walaalkii oo dhaxlayo ayuu xoolo uga markhaati kacay walaalkii oo u dhexlayo ayuu xoolo uga markhaati kacay xoolahaas uga markhaati kacay ma laga aqbalayaa waa la aqbalayaa khilaaf baa ku jira lakin sida asaxa waa la aqbalayaa oo soo naftiisa dheefa ma soo jiidayo hadda walaalkiina mardumuudkiisa uu ku sugan yahay nacam dheef u soo jiidi kara laakiin waa dheef muxtamal ah lama hubo waxaa laga yaabaa inuu xoolahan markiiba adeegsado soo maha farqiga udhexeeya tan iyo tii hore waxa weeye kanna maalka asagaa iskale waa xaqiisi markaa laba markhaati kac wa laga yaba inu sadaqaysto ama uu la baxo ama uu eh, manaaficdiisii iyo shahawaadkiisa ku bixiyo laakiin magtu waxay sugnaanaysaa bacda mowti markuu dhinto matu sugnaanaysa marka farqa udhexey wataas wuxuu ihi walow shahida hadduu uga markhaati kaco limuwarisihi dhaxalsiyihiisii bijurxi nabar qabla alindimaal intuuna bogsanin kahor lam tuqbal la aqbali mahayo shahaadadaas wabacdahu bacda alindimaali markuu bogsaday kadibna yuqbal waa la aqbalaya wakada sidoo kale low shahida hadduu uga markhaati kaco limuwarisihi dhaxalsiyihiisii bimaalin xoolo fii maradi mowtihi geeridiisa xanuunkii uu u dhimanaya markuu ku sugnaa fii maradi mowtihi xanuunkii geeridiisa markuu ku sugnaa hadduu uga markhaati kaco waa la aqbalayaa marhaatigiisa i asax walaa tuqbalu la aqbali mahayo shahaadaة اlcaaqilati caaqiladii waa tolkii eh inay ka markhaati kacaan bifisqi shuhuudi qatlin dil markhaatigii fisqigood dilkaasoo yaxmiluunahu ay xambaarayaan wuxuu ku yidhi caailadii waa tolkii maktab bixinay hadday ka markhaati kacaan dadkii waxa weeye markhaatiga ka ahaa dilkan magtiisa ay xambaari lahaayeen inay faasiqiin yihiin labadii nin ay yidhi annagaa markhaati kaa ninkani ninkan inuu dilay ayaa waxay dhahn laba nin oo faasiqiina ah weyaan oo cadli markhaatigooda maba asaxayo waaya ma la aqbalayaa shahaadadaas ay ku dacaninayaan markhaatigii shuhuuddii qatliga hadda atligan ayaga ambaaraya magti bixinaya waa qatlu khaa ama waa shibhu camd maya la aqbali maayo maxaa yeelay naftooda ayay he dhib ka fogeynaya naftooda ayay magtii ka fogeynaya marka waa mutahamiin waa la tuhmaya walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadat lcaaqilati caaqilada shahaadadeedu ay ka markhaati kacayn bifisqi shuhuudi qatlin dil markhaatigiis markhaatiga fisqigiisa dilkaasoo yaxmiluunahu ay xambaarayaan magtiisa walow shahida hadday ka markhaati kacaan inaani laba qof cala inaani laba qof oo kale hadday kaga markhaati kacaan biqatlihi qofkan inay dileen fashahidaa labadii dambana ay kaga markhaati kacaan cala alawalayn labadii hore biqatlihi ayagu inay dileen fain sadaqa haddii uu rumeeyo alweliyu weligii alawalayn labadii hore xukima waa loo xukminayaa bihimaa waxa weeye markhaatigooda lagu xukminayaa sadaqa wuxuu u aw mase aljamiica dhammaan buu rumeeyey aw amase kadaba aljamiica dhammaan weligii wuu beeniyey oo dhammaantood been sheegayaan buuhi badlata waxa weeye labadii shahaadataynba way burayaan laba nin laba kale kaga markhaati kacay nin dileen laba nin baa aha laba nin oo kale ayay kaga markhaati kacay nin isla dileen dabeetana labadii dambe ee laga markhaati kacay ayaa ayaguna labadii kaga markhaati kacay waxay kaga markhaati kacayn ayaguna dileen waxay dhaha anagu maanaan dilina dilay waa lasku rixiya ninki waaya waan eegaynaa weligii yuu u rumaynaya weligii yuu u rumaynaya waa ninkii dee ninka la dilay weligiisa ah haddii u rumeeyo labadii hore u dhaho labadaa horea run sheegaya kuwan dambe been bay sheegayaan xukima bihima labadaa hore markhaatigoodaa la ictimaadayaa oo labadan kale ayaa waxa weye damaankii ama qisaas ha ahaado ama waxa weye maga ha ahaatee labadaa dambe ay eh, raacaysa waaya maxaa yeele wax tuumo oo la labada hore ma jirto marka weligii inuu u laakiin weligii haddii labada dambe uu u rumeeyo oo dhaho labadanaa run sheegaya labadii hore been bay sheegayaan ama uu dhammaantood u rumeeyo dhaho labadii horena run bay sheegayan labadan dambena run bay sheegayaan ama dhammaantood uu beediyo labadii hore labada dambena been bay shegayan dhaho saddexdaa suuraba badalataa labadii markhaatiba way burayaan oo maxay burayaan markan uu labada dambe uu u rumeeyey ka dhalanaysa labadii waxa weeye hore inuu beeniyey ilan suuragal maha mogtay hadduu mar labadan dambe u rumeeyey labadii hore uu beeniyey ya ka dhiganta haddana waxaa soo caddaanaysa labadan dambe inay cadow yihiin maxay labadii hore maxaa yeelay maadaama ayaga kaga markhaati kaceen inay wax dileen cadaawad baa nimanka gashay inay isdifaacayaan baa meesha ka muuqata marka laga yeeli maayo hadduu labadan dambe uu rumeeyo laga yeeli maayo markan aan nidhi haddii dhammaantood u rumeeyo la dhegaysan maayana taasina waxaa ka dhalanaysa koox kasta inuu u rumeeyey labada kooxoodna way isburinayaan waa mutanaaqid labadana waxay annagu maanaan dilin labadana dishay labadana waxay annagu maanaan dilin labadana dishay hadduu dhaho labadaba run bay sheegayaan dee waa hadal mutanaaqida suuragalba maaha taanay naga tu markan uu yidhi dhammaantood been bay sheegayaan labadii hore iyo labadan dambana dee taa wayba iska caddaho dee asagaaba diiday soomaa warkoodii walow sheegida hadday ka markhaati kacaan inaanin laba cala inayn laba kale ay kaga markhaati kacaan biqatlihi nin inay isla dileen labadaasi oo fashahdaa labadan dambe ayaguna kaga markhaati kacaan cala alawaliin labadii hore biqatlihi ayagu inay dileen fandur eeg in sadaqa alweliy weliga hadduu u rumeeya alawaliin labadii hore xukima bihimaa labadooda lagu xukminayaa amase alaakhariini sadaqa alaakhariini labadii kale ayuu u rumeeyey aw iljamiica ma dhammaan buu u rumeeyey aw kadaba aljamiica ma dhammaan buu beeni batalataaj labadii shahaado way burayaan walow aqara hadday qiraan bacdu lwaradati dhaxlayaasha barkood bicafwi bacdin badh inay cafiyeen bay qireen barhkood inay cafiyeen oo qisaastii cafiyeen ayay qireen saqad alqisaasu qisaastii way dhacaysaa wuxuu idhi warafadii dadkii ninka dhintay dhexlayay magtiisa ayaa barhkood baa waxay dhaheen qaar anaga naga mid ah ayaa qisaastii cafiyey waaya ama ha sheegaan hebel iyo hebel ha dhahaan ama yaysan cayibeen marba hadday dhaheen barh baa cafiye naga mid aha qisaastii cafiyey qisaasti saasi ku dhacday maxaa yeele qisaastu ma qaybsanto hal qof hadduu cafiyo qisaastii way dhacaysaa waaya qisaastu ma kala qaybsanto waaya walow ikhtalafa hadday iskhilaafaan shaahidaani laba markhaati ah fii zamani zaman ba isu khilaafeen aw makaanin ama makaan ba isu khilaafeen aw aalatin ama aaladii dilku ku dhacay ba isu khilaafeen aw hayatin ama qaabkii dilku ku dhacay ba isu khilaafeen lagat shahaadadaasi way buraysaa waqiila waxay lowtun taasi waa calaamad ama astaan weyn laba nin oo dil ka markhaati kacay ayaa iskhilaaay seeba isu khilaaeen waxay isu khilaafeen zamankii dilkuu dhacay mid wuxuu ihi subaxii hore ayaa ninkan uu ninka dilay kii wuxuu ihi gelinka dambe ayuu dilay waay ama makaankiiba isu khilaafeen wuxuu ihi mid suuqiibuu ku dil suuqa ku dilay midna wuxuu ihi gurigiisuu ku dilay ama mid wuxuu ama aaladiiba isku khilaafeen mid wuxuu seef buu ku dilay midna wuxuu waran buu ku dilay mid wuxuu xabad buu ku dilay midna wuxuu dhagax buu ku dilay ama hay-adii dilku u dhacay ba isku khilaafeenoo mid wuxuu yidhi tusaale ahaan madaxuu waxa weeye seef kaga gooyey midna wuxuu yidhi calooshuu ka dooxay laqad shahaadadii bay buraysaa maxaa yeelay tanaaqud baa yimid suuragal ma alooda in la run sheegaya mid baa been sheegaya ama meesha waxaa ka muuqata shahaadadan inay burinayso oo shahaado sax aynasan ahayn iil ba wuuu le maye shahaadado dhan buri mayse waa lawd mar hadday lawd tahayna weliyudan baa konton dhaaroo dhaaranaya oo ku xoojinaya markhaatigan dabeetna uu mutaysanayaa magtii walow ikhtalaf hadday isu khilaaفaan shaahidaani laba markhaatia ah fii zamanin zamankii dilkuu dhacay oo mid udho matala habeenkii uu dilay midna wuxuu maalintii uu dilay aw makaanina makaan bay isu khilaafeen mid wuxuu hi ku dilay midna wuxuu daartu ku dilay aw mase aalatan aaladii bay isu mid wuxuu hi ku dilay midna wuxuu waran ku dilay aw hay-atan dilku dhacay bay isu mid wuxuu qoortu ka gooyey midna wuxuu dhexdu ka gooyey ama u dooxay laqad shahaadadaasi way buraysaa waqiila waxay lowthan lowth weeye kitaabu lbuqaad buqaaddii ayuu u kitaab yahay buqaaddu suu noo tilmaami doono waa jamcu baaqin waa yani baaqina waxa wey waa qofka gar daran ee aalimka ayaa baaqi la yhahda albuqaad haddaba waxaan leenahay waa kuwii gar daraa ee imaamkii muslimiinta ku soo baxay ka soo horjeedsaday ayaa buqaad la yidhaahdaa waaya waxaa sidaa loogu magacaabay maxaa yeele dulmi ayay la yimaadeen xaqiina way ka beedheen aayaddii qur-aankaana ishaaraysa ilah yidhi subxaana wa tacaala wain طaa'ifataani min almuminiina اqtataluu faaصlixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala اlأkhra faqaatiluu alatii tabغii xataa tafiya ilaa amri اllaah laba kooxood oo muminiinta ka mida hadday isdagaalaan ilahay wuxuu hi heshiisiya faaslixuu baynahuma fain baat ixdaahuma cala اlra hadday midood mid kale ku adgudubto labadii kooxood mid ay midda kale ku xadgudubto faqaatilu latii tabqi tii xadgudubtay la dagaalama xataa tafiya ilaa amri اllah ilaahay arrinkiisa ilahay usoo noqoto oy toobad keento oy dagaalka joojiso iyo dulmiga waaya aayaddan haddaba laguma sheegin waxaa weye imaamka in lagu soo baxo laakiin istimbaad baa lagu sameeyey cumuumka aayadda ayaa laga qaadanaya maadaama aayaddu ay tilmaantay laba kooxood hadday isdulmiyaan middii gardaran in la qabto oo lala dagaalamo hadday gardarrada joojin weydo in la heshiisiiyo hadday mid ay heshiiska qaatay midna ay diidatii diidday ee gardarhayd in markaa lala dagaalamo marka waxaa laga qaadan karaa min baabi awla kooxda imaamka muslimiinta ku soo baxaysa in lala dagaalamayo haddii ay diidaan inay imaamkii daacadiisa usoo laabtaan alimaam shaafici raximah اllahu tacala wuxuu yidhi siirada waxaa laga qaatay dagaalka mushrikiinta siirada nabiga laga qaatay sala allahu calayh wasalam dagaalka murtadiintana waxaa laga qaatay siiradii abibakr abubakr baa la dagaalamay murtadiintii dagaalka buuqaadda kuwa imaamka ku soo baxa dagaalka lala dagaalamayana waxa laga qaatay siiradii sayid cali radia allahu tacaala canhum ajmaciin wuxuu taariifiyey mualifku buqaadi wuxuu hi hum ayagu mukhaalifu alimaam imaamka kuwii khilaafe weeye oo maxay ku khilaafeen bikhuruujin bisababi khuruujin soo bixid sababteed calayhi asaga ay ku soo baxaan wa tarki inqiyaad hoggaansi inay ka tagaan imaamka u hoggaansamaan aw mase manci xaqin xaq jiididiis xaqaasoo tawajaha u jihaysmay ku jihaysmay calayhim dushooda bishardi shawkatin awood shardigeed awooddaasoo lahum ayagu u wa ta'wiilin iyo ta'wiil wa muaacin wa bishardi muaacin mid la adeecaya shardigiisa fiihim dhexdooda lagu adeecayo matbuucaho la raacayo qiila waxaa la imaami wbihari imaamin imaam shardigii imaamkaasoo mansuubin la oogay horta wuxuu kaga bilaabay mualifku tacriifkii buqaada wuxuu ihi buqaadu waxaa weeye waa dad muslimiin ah oo imaamkii muslimiinta madaxweynihii muslimiinta ka hor yimi oo khilaafay xataa hadduu madaxweynaha muslimiinta uu yahay jaa'ir ayagoona yihiin dad xaq ku taagan xataa hadduu aalim yahay ma bannaano in imaamkii muslimiinta lagu soo baxo oo lala dagaalamo waaya maxaa fidno weyn baa ka dhalanaysa muslimiinta arrinkoodii baa kala baahaya marka mukhaalafadaa ay imaamka khilaafayaan maxay ku imaanaysaa saddex mid bay ku imaanaysaa in ay imaamkii ku soo baxaan oy dagaal ugu soo baxaan ti is abaabuleen ooy ka baxeen meeshuu imaamkii uu joogay ayay dagaal isku abaabuleen imamkii la dagaalamaan kuwaasi waxa wey waa buqaad waaya ama ma ahee imaamkii mayna ku soo bixine inay u hoggaansamaan bay diideen oo daacadii imaamkii ka baxeen ama labadaa midna ma ahee xaq uu imaamku uu ka dalbay oo lagu lahaa ayay diideen tusaale ahaan xaqa muxuu noqon karaa waxayba diideen xaq maali ah sida maalan zakadii bay diideen ama xaq bini aadan oo ayaga lagu yeeshay bay diideen sida duyuun lagu lahaa ama qisaas lagu lahaa bay diideen ama xad xuduudda ilahay ka ah ayay diideen inay u hoggaansamaan imaamkii inuu ka oofiyo intaasba hadday sameeyaan waxa wey buqaad bay noqonayaan maxaa yeele asidiiq radi allahu tacala canhu abubakr wuxuu la dagaalamay maanicii azakaat kuwii zakada diiday maxaa yeelay wuxuu kula dagaalamay zakada ay diideen awgeed waaya kumayna soo bixin dabcan laakiin waxay diideen xaq lagu yeeshay marka shuruud bay leeyihin buqaaddaas shardiga koobaad waxa wey inay awood leeyihin bishardi shawkatin awood waa inay leeyihin awoodda waxay noqon kartaa inay tiro badan leeyihiin ama ay leeyihiin cudud iyo tayo ay leeyihiin ee iskaga caabin karaan imaamka isla markaa shardiga labaad in ay ta'wiil haystaan tawiilku waa maxa inay wax iska dhaadhiciyeen hadduu doono haba khaldanaado inta badan oo wax khalad ah ta'wiil faasiday haystaanoo oo imaamkan inuu gardaran yahay ama inuu daalim yahay ama in waxa weeye waxa weye wuxuun ay ku haystaan imaamkan inuu jiro weeyaan oo sababta u baxanata waayo maxaa yeele haddii aysan ta'wiil haysanin waxa weya waxay noqonayaan mucaanidiin lilxaq kuwa xaqii ka madax adaygay bay noqonayaan haddayna awood lahaynna dee markaasu iska fududdahay in si fudud loogu soo celiyo daacada imaamka shardiga saddexaad waa mudaacin fiihim nin ay ka dambeeyaan oo hogaamiye ah oo horjoogo ah waa inuu jiraa maxaa yeele hadduusan muaacin fiihim nin hogaamiye ama horjoogo hadduusan haddaysan lahayn dee awoodba ma leh dad aan waxa weeye kala dambayn aan lahayn awoodday ku dagaalamaan ma haystaan iil ba wuuu leeya maye waa inay nin ay magacowdeen oo madaxweyne ka dhigteen lakiin sida saxiixa shardi maaha inay nin madaxweyne ka dhigtaane waxa weeye inay muaac yeeshaan waa muhiima ah. hum buqaaddu waxa weeye mukhaalifu alimaam imaamka kuwii khilaafay oo maxay ku khilaafeen bikhuruujin bixid caleyhi ay kusoo baxaan imaamkii wa tarki linqiyaadi hoggaansankii inay ka tagaan imaamka inay u hoggaansamaan awmase manci xaqin xaq inay diidaan xaqaasoo tawajaha calayhim kusoo jihaysmay oo lagu yeeshay bishardi shawkatin awood shardigeed lahum adiga u sugnaatay wa ta'wiilin iyo ta'wiil waxaa shardiga ah, tawiilkaasi inu yahay tawiil faasid ah laakiin fasaadkiisa aan la jasminayn oo la goynayn oo ayagaaba iska dhaadhiciyey maalan waxaas inuu sax yahay sida maalan dadkii khaarijiinta ahaa ee sayd cali ku soo baxay tawiilkay tawiilshadeen ama ahluljamel ha ahaado ahluljamel waad garanaysaan waxaa weeyaan dalxa iyo zubayr iyo caaisho iyo dee ciidankii la socday ee sayd cali ku soo baxay ayaa ahluljamel la dhihi jiray waayo ritigii ay wadatay ama awrkii caaisho ay saarayd ayaa loogu magac daray iyo sifiin waqcatu sifiinna waad garanaysaan waa dagaalkii ee ciidankii sayd cali iyo ciidankii mucaawiya isku qabteen labadaasba waxay taawiishanayeen in sayd cali uu garanayo dadkii laayey cumaan bin cafaan amiir اlmuminiin radi allahu tacaala canhu isla markaana ciidankiisa ay ku jiraan oo lagu leeyahay inuu horta ka qisaaso intiin intaan lala mubaayacoon waxay dhahen marka hore ka qisaas markaad ka qisaasto qoladaas ayaan kula mubaayacoonna haddii kale waxaad noqonaysaa mutawaadi adigaaba la ogaaba in sayid cumaan la dilay markaa tawiilkooda saasu ah saasay kula dagaalameen maanici azakaatna waxay tawiilshadeen waxay dhaheen nabiga alay slam markaan zakada siinaynay ayaddii qur-aankeed baan raacaynay wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum nabiga ducadiisu waxay noo ahayd naxariis iyo waxay noo ahayd deganaansho adiguna sidaa ma tiid bay dheheen saasay sekada ugu diideen marka waa nooc taawiila ah. marka waa inay tawiil haystaan wa tawiila waa inay tawiil haystaan wamutaacan iyo mid la adeecaya fiihim dhexdooda qiila waxaa la yidhi wa imaamin imaam waa inuu jiro oo bishardi imam imam waa inuu jiro mansuubin oo la ogey imaam waa inay leeyihiin madaxweyne walow adhar hadday muujiyaan qowmun qowm hadday muujiyaan ra'ya alkhawaariji khawaarijta ra'yigooda ka tarki اljamaacaati sida jamaacaadka jamaacaadka tegideeda wa takfiiri dii kabiiratin mid kabiira u saaxiib ah gaalaysiintiisa oo walam yuqaatiluu aydan dagaalamin turikuu waan iska degnayaa wailaa haddii kale ay dagaalamaan faquaacu ariiqin ariiq kuwa gooyo weeyaan waa qaaicu ariiqyaal wuxuu ihi qoom baa waxay muujiyaan ra'yigii khawaarijta ka tarki jamaacaad jamaacaadka bay ka tegayaan maxayl waxay aaminsan yihiin muslimiintan ayay gaalo ka aaminsan yihiin saa darteed jumc iyo jamaacatuana lama tukadaan jumc iyo jamaacatuana muslimiinta la tukan maayaan khawaarijtu ila way gaalaysiinayaan muslimiinta qofkii kabiirada ku dhacaana sida zinada iyo khamrigo la cabo waxay u arkayaan gaal way gaalaysiinayaan takfiir waaya kuwaa khawaarij baa la yidhahdaa marka hadday qom ay muujiyaan ra'yigii khawaarijta laakiin muslimiinta aynan la dagaalamin oo imaamka muslimiinta ayna ku soo bixin waa la iska daynayaa haddii laakiin ay dagaalamaan waxay noqonayaan qudaacu ariiq oo waxa weye markaa waa la soo qabanayaa oo sidii loola tacaamulaya qudaacu ariiqa ayaa loola tacaamulayaa hadday qof dilaan waa loo qisaasaya wahaakada lakiin buqaadda saas maaha buqaadda noo iman doona xukumkooda walow adhar qom qom hadday muujiyaan ra'y alkhawaariji khawaarijta ra'yigooda ka tarki jamacad sida jamaacadka tegitaankeedii jamaacaadkii salaadihii jamaacaadka inay ka tagaan wa takfiiri dii kabiirati midkii kabiirada oo saaxiibka ahaa dembi kabiire ah in ay gaalaysiiyaan oo walam yuqaatilu inay dagaalamiintuni kuwa la iska daynaya waa ilaa haddii kale dagaalamaan faquaacu ariiqin waxa weeye ariiq kuwa gooyey oo qaaicu ariiqa wa tuqbal waa la aqbalaya shahaadat buqaadi buqaadda markhaatigooda waa la aqbalaya wa qadaa'u qaadihim qaadigooda xukunkiisa waa la aqbalayaa maxaa lagu aqbalaya fii maa shay baa lagu aqbalayaa yuqbalu lagu aqbalayo qadaa'u qaadina marqaadigeenna wuxuu xukumaya waxa lagu aqbalaya lagu aqbalaya ilaa an yastaxila inuu bannaysta mooyaan qaadigaas dima'anaa dhiiggeenna wayunafidu wuu fulinayaa qaadina qaadigeenna wuxuu fulinayaa kitaabahu qoraalkuu soo qoray qaadigii buqaada kitaabahu kitaaba qaadi buqaad buqaada qaadigoodu wuxuu soo qoray bilxukmi xukunkuu soo qoray wuu fulinayaa wayaxkumu ku xukminayaa bikitaabihi qoraalkiisi uu soo qoray bisamaaci albayinati markhaati inuu dhegaystay fi lasaxi muctabad haddaan qabanno buqaada axkaamtoodiiba halkan horta ku tilmaamayaan xukunka buqaadda iyo wulaadooda iyo qudaadooda sida yacanii loola tacaamulaya tasarufaadkay la yimaadaan wuxuu idhi buqaadda markhaatigooda horta waa la aqbalaya hadday qof u markhaati kacaan markhaatigooda waa la aqbalaya maxaa yeele fusaaq ma ah maadaama ay ta'wiil haystaan waaya taasi waa qodob sidoo kale haddii qaadi ayagu ay yeesheen wax xukumo qaadigan wuxuu xukumo waa la abalaya waa qaadigeena lagu abalaya ayaa lagu abalaya maxaa yeele tawiil bay leeyihiin wixii qaadigeena laga aqbalayo qaadigoodana waa laga aqbalaya ilaa in qaadigoodu uu dhiiggeenna banaysta mooyaane hadduu dhiiggeenna uu banaysta qaadigooda u dhaho waa xalaal markaa markhaatigooda la aqbali maayo qaadigoodana u la aqbali maayo markaa uduul ma ah uduul ma ah waaya qoraal ay soo qoraan oo ay qoraan qoraal ay ku caddaynayaan inay xukumka ay ay xukumeen xukumkooda waa la fulinaya haddii qaadigeena xukumkii soo gaadho maalan qofka wax lagu xukumay mudda calayga ayaa jooga waxa weeye meeshii e, qaadigeena uu ka telinay markaa qaadigeena wuu fulinaya oo uu ku xukumaya qofkii uu ku fulinaya xukumkii qaadulbuqaat uu soo xukumiyey haddii ay soo qoraan in qaadigoodu uu waxa weye dacwadaa uu dhegaystay markhaatigaana uu dhegaystay qaadigii muslimiinta ee waxa weye cuduulka imaamkii cadliga ah ku hoos noolaa waxa weye qoraalkooda wuu ictimaadaya walow aqaamuu hadday ogaan bu ku yidhi xaddan xad wa akhaduu ay qaataan zakaatan zako wa kharaajan iyo kharaaj wa jizyatan iyo jizyo wa faraquu ay bixiyaan sahma almurtasiqati ciidamadii mushaarka qaadanayay sahmigoodii yani sadkoodii ama qaybtoodii ay u qaybiyaan calaa jundihim ciidankooda saxa waa saxayaa waa fi lakhiiri kan dambe oo sahmiga murtasaqada ah waxay u qaybiyeen in laga waxa weeye aqbalayo wejwejba ku sugan oo laga aqbali maayo hadday xad fuliyaan uqaati xadka ay fuliyeen waxa weeye waa asaxayaa qof zaani ah ayay xad ku ogeen qof khamri cabay bay xad ku ogeen qof qaatil ah ayay ka qisaaseen waa muctamad waayo waaligoodaa furiyey waaligooda ashkaastooda maaha axaadooda maaha waaligoodii baa furiyey waa la aqbalaya haddii ay sake qaadaan oo mandiqada ay ka taliyaan sake ka ururiyaan sakada ay qaadeen waa la ictimaadaya oo dadkii mar labaad sake labaad laga qaadi maayo maxa culays bay ku noqon sidoo kale hadday kharaaj qaadaan ama jizi ay qaadaan oo ay ka qaadaan ahludimmada waxa ay ka qaadeen waa la ictimaadaya kharaajku waa maxay waa waxa weeye waxa laga qaado alard alkharaajiya waa dhulka waxaa wey muslimiintu ay ka furteen gaalada kadibna ay gacantooda u daayeen oo ayagu ay maamulayaan oo ay beeranayaan dhulkaas wixii ka soo baxa canshuur baa laga qaada canshuurtaasa waa la yhahda kharaaj ama ha ahaato canshuur go-an oo sanadkaas laga qaadayo ama beerta wixii ka soo go-ayo dalagaas oo waxaa weye qayb laga qaado ayaa kharaaj noqonaya haddaba canshuurtii hadday ka ururiyaan beerihii waxaa weeye ahludimada ama jizyadii ahludimada ay ka qaadeen hadday ay qaataan ayagu waxawy taana waa asaxaysaa oo dib looga qaadi maayo mar labaad haddii faygii wixii kaga hagaagayay ciidamadooda ay u qaybiyaan oo arbacata akhmaaskii ay ciidankooda siiyaan murtasiqada ah taana way asaxaysaa fay intay soo qaadeen gaalo ka soo qaadeen ayay ciidankooda u qaybiyaan taana way asaxaysaa waaya waxaasoo dhan waxa weeye sida ahlucadliga ayaa loola tacaamulayaa waaya sayd cali baa arkaa laga dayanaya radi allahu tacaala canhu wejba wuxuu leeyahay murtasiqada waxay u qaybiyeen ciidankooda laga yeeli maayo oo waxa weeye maxaa yeelay way nagu xoogaysanaya ahlu cadligii baa ugu xogaysanaya ciidankoodii baa ku xogaysanaya saas darteed taa laga yeeli maayo walow aqaamu hadday ogaan xaddan xad wa akhaduu ay qaataan zakaata zako wa kharaajan iyo kharaaj wa jizyatan iyo jizyo wa faraquu ay u qaybiyaan sahma almurtasiqati ciidamadii mushaarka qaadanaya sahmigoodii wixii ay kala hayeen fayga calaa jundihim ciidankooda ay u qaybiyaan saxa u ansaxaya waxaasoo dhan waa saxaya wa fi akhiri kan dambe waxaa ku sugan waj wej inuusan ansaxayn waa sahmiga murtasiqada waxay siiyaan wamaa atlafahu wixii uu ka baabi'iyo baaqin nin waxa weeye gardaran oo buqaadi ka mid ah calaa caadili nin caadil ah caadil wuxuu lid ku yahay baaqi wa cagsuhu iyo cagsigiisa oo caadilkii wuxuu ka baabi'iyo ninkii baaqiga ahaa in lam yakun hadduusan arrinkaa ku dhicin fii qitaalin dagaal dhexdii damina waa u magdhabaya kii wax burburiyey wailaa haddii kaloo dagaal dhexdii waxaasi ku dhacay falaa lama damaana qaadayo wa fii qowlin qowlba wuxuu leeya maye yadmanu lbaaqi qofka baaqiga mar walba asagoo damaanka uu la imaanaya nin baaqi ah waa buqaadda mufradkoodii weyaan baaqi ayaa xoolo uu nin caadil ah lahaa ayuu burburiyey gaadhigiisii uu ka jajabiyey hantidiisii buu waxa wey ka gubay ganacsigiisii buu waxa wey ka kharibay almuhim xoolo u lahaa ayuu ka burburiyey ama nin caadil ah oo cuduushii dadka muslimiinta ee de aan buqaadda ahayn ka mid ah ayaa nin baaqi ah xoolihiisii burburiyey waan eegaynaa arrinkaa ma wuxuu ku dhacay dagaal dhexdii mise kuma dhicin hadduu dagaal dhexdii ku dhacay damaan ma jiro dagaal dhexdii hadduu ku dhacay wixii dagaalla ee muslimiinta dhexdooda asxaabtii isdagaashay waxa wey sayd cali kooxda la jirta ee waa isagoo cadligu ahlulcadligu matelaya iyo kuwii ka soo horjeeda ee buqaada matelaysa mucaawiya iyo kooxdiisii wixii dhex maray ee dil ah ama waxa weeye xoole ay iska itlaafiyeen wax damaano la isweydiiye ma jiro waaya waa haddii wixii dagaal ku yimaado waya midda kale waxaa lana faray inaan buqaadda la dagaalanno maadaama harcigu noo idmay marka wiii oole aan ku burburina arintaas dhedeeda waa w damaanka imaanmahay maadaama harcigu noo fasaay ayaguna tawiil bay isticmaalayan marka tawiilkaasaa loo ictimaaday haddii laakiin waxaasi dagaal dhexdiiusan ahayn oo ninkan baaqiga iska soo maagay ninkii caadilka ama caadilku iska maagay ninkii baaqiga oolihii iska burburiyey wuu magdhabaya yadma maxaa u fasaxay inuu xoolihi ah qof kale uu maarata iska baabi'iyo isagoon wax dagaal ah uusan jirin dagaalka lidaruura ayaa loo cafiyey damaankii wamaa atlafu wuxuu burburiyo baain baain calaa caadilin caadil uu ka burburiyo oo xoolihiisii au cagsigiisa in lam yakun haduusan ahayn arrinkaasi fii qitaalin dagaal dhexdeed damin uu magdhabayo wa ilaa haddii kale falaama magdhabayo wa fii qowlin qowl ba wuxuu leey maye yadmanu lbaaqi baaqigu mar walba uu magdhabaya oo baaqigu maadaama asagoo gab daran yahay ama dagaal ha ku burburiyo ama yuusan ku burburin mar walba xoolihii ninkii caadilka uu ka burburiyey waa uu magdhabaya uu leeyahay qowlkan والمتأول والباغي باغي المتأول ee تأويilka haystay بilaa شhawكaةi awood la'aan aha yadman waa uu magdhabayaa wacagsuhu cagsigiisana ka baaqin baaqi buu lamid yahay wuxuu ku yidhi yahay muta'awil nin ta'wiil haysta awoodna uusan lahayn waa koox yar oon awood lahayn la soo qaban karo oo ciidanka dawladda aan u baabacdhigi karin oon iska caabin karin imaamkuna uusan u baahnayn inuu ciidan badan u diyaariyo hadduu sidaa yahay wixii uu kharibo ee uu itlaafiyo naf iyo maalba naf iyo maalba waxa weeye waa uu magdhabaya sida qaadicu dariiqi buu lamid yahay maxaa yidhi hadaan damaanka markaan ka ridi lahayn koox kasta oo inay naf disho ama maal ay burburiso rabtaan koox intay gooni u baxaan oo ay dhahaan anagu buqaar baan nahay ayay dadka waxa weye xoolahooda iyo naftoodaba baabi'in lahaayeen saa darteed hadduusan awood lahayn xataa hadduu ta'wiil leeyahay waxa weeye damaankii waa laga rabaa naf iyo xoolaba wax baabi'iyeba cagsigiisna waa maxay cagsigiisna waxaa weeye haddii uu shawka uu leeyahay awood buu leeyahay laakiin ta'wiil ma haysto xukunkiisa muxuu noqonaya ta'wiil ma haysto laakiin awood buu leeyahay iska baxayn wax ta'wiiloo uu sheeganayana ma jirto oo imaamku ugu soo baxay iyo wax uu kuba marsoonayo markaa wuxuu la mid yahay baaqi oo xagga damaanka iyo la'aantiisaba baaqigaan soo sheegnay buu lamid yahay baaqina waxaan soo sheegnay inuusan magdhabaynin dagaalka dhexdiisa laakiin wixii dagaal ka baxsan inuu magdhabay aan soo sheegnay kanna waa saas oo kale maxaa yeele fitnaa ka dhalanaysa qofkan awoodda leh haddii la dhaho magdhabo wax alle wuxuu burburiyey dee fitnaa dhalanaysa waxaa laga yaabaa inuu ku sii madax adeego waxa weye dagaalkiisii oo fitno ka weynay sii dhalanto mutawil kii wa tawiilshanay bilaa shawkatin awoodla'aanta yadman uu magdhabaya wa cagsigu cagsigiisa oo kii waxa weye shawkada lahaa ee laakiin tawiilka aan lahayn baain baaqi u la mid yaho markaa dagaalka dhediisa wii uu burburiye ma maayo laakiin wixii dagaal ka uu magdhabaya walaa yuqaatilu la dagaalami mahayo imaamkii muslimiinta albuqaada qoladii buqaada ahaa xataa yabcaa ilayhim ilaa uu u diro xataa yabcaa ilayhim xaggooda amiinan nin aamin ah fatinan oo dhug badan naasixan oo daacad ah yasaluhum weydiinaya maa yanqibuna waxay dhibsanayaan oy kahanayaan fain dakaruu haddaba hadday sheegaan madlamatan dulmi hadday sheegaan iyo galdaro lagula kacay oo mase shubhatan shubho waxay ismoodsiiyeen iska dhaadhiciyeen hadday sheegtaan azaalaha uu ka zuulinaya fain asaruu hadday ku madax adeegaan waxa weeye dulmigoodii gardaradooda nasaxahum wuu waaninaya uma dabeetana hadday u joojin waayaan aadanahum wuxuu ogeysiinaya bilqitaali dagaal fain istamhaluu hadday waxa weeye sugitaan ay dalbaan ijtahad uu ku dadaalaya imaamkii oo wafacala wuu samaynaya maa ra'ahu wuxuu u arko awaaba inuu sax yahay halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa qaabkii loola dagaalamayay buqaata horta wuxuu ihi marka koobaad madaxweynaha muslimiintu dagaal ku bilaabi maayo qoladaa buqaada ah ee imaamkii ku soo baxay ama imaamka amarkiisa diiday amar diidada sameeyey dagaal ku bilaabi maayo ee marka hore wuxuu u diri nin amiin ah oo aamin ah ayuu u dirayaa badan oo maskax badan waxa weeye awood u leh inuu la doodo oo cilmi leh uu kula doodo waaya daacad ah oo ayaga daacad ah waaya hadduu ninka haddaba uu u tago wuxuu weydiinaya waxay dhibsanayaan maxaad dhibsanaysaan buu leeyahay ku haysataan madaxweynaha muslimiinta ama dowladda islaamka maxaad ugu soo baxdeen ood uga fallaawowdeen ayuu weydiinaya waaya arrintaa waxaa laga dayanayaa sayid cali radi allahu tacaala qoladii khawaarijta ahaa ayaa wuxuu u diray ibna cabaas radi allahu tacaala saxaabigii jaliilka ahayd garanaysaan cilmigiisi dabeetana wula dooday wula munaadarooday maxaad sheeganaysaan buu yidhi sheegteen arrimii oo dhan ba wax alla waxay sheeganayaan ba oga jawaabay niman juhaale ahaayeen oo cawaam ah oo dhagala ah. markay arkeen inay khaldan yihiin ayaa afar kun oo nin baa soo raacday intii soo hadhay oo ayagona aad u tiro ayaa waxa weeye sayd cali radi allahu tacala kula dagaalamay macrakadii caanka ahayd ee lagu magacaabay macrakatu nahrawaan haddaba haddii ay sheegtaan madlamo waxay sheegteen dulmi imaamka madaxweynaha muslimiinta waxaan ka sheeganna bay dhaheen inuu dulmi nagu hayo ama shubhay iska dhadhiciya wax khaldanba iska dhadhiciya imaamkaasi waaas waaas ku khaldan yahay shubhadaasaan ku haysana waxba iska dhadhiciya aan jirin oon sax ahayn ninkan loo soo diray baa shubhadii ka zuulinaya dulmi hadday sheegan wuu dulmigaa waa laydinka celinaya imaamka dulmigaana waa laydinka zuulinaya soo xarooda oo joojiya dagaalka iyo fidnada la wadaan hadday diidaan ay ku madax adeegaan inay dagaalamayaan dagaal hadday ku madax adeegaan uu waaninayaa ninkaa loo diray baa waaninaya ilahay buu ku cabsinaya wuxuu leeya war jooga dulmigan aad ku jirtaan caaqibo xun buu keenaya cidhib xun daacadii usoo laabta waaninaya wuu talinaya aayaadkii axaadiistii ku waaninaya hadday ku sii madax adeegaan markaa aadanahum bilqitaal dagaal buu ogeysiinaya wuxuu leeyahay u diyaar garooba yaysan kedis inuu noqonin dagaal baa inoo dhexeeya maanta laga bilaabo waa inoo dagaal saa ogaada oh, waaya hadday dhahaan fain istamhalu hadday dhahaan bal bal maalmaha loo yarkaadiyo ha loo sugo imaamkaa ku dadaalaya bal arrinkaas uu fiirinaya inay nimankani mutaystaan in loo sugo iyo in kale haddii markaa uu u arko in waxa weeye nimankani waxay leeyihiin ha loo sugo inay tahay inay dagaal usii diyaargaroobaan oy hub urursadaan oo waxa weeye ciidankoodii ay abaabulaan oy madad iyo gurmad ay raadsadaan markaa u sugi dagaalku ku qaadaya haddii laakiin ay loo sugo si aan bal oga fikirno bal arrintan waxa weeye imaamka inaan u soo noqonayna in kale annagaa shuuraynayna bal loo kaadiyo waan isku noqonaynaaye bilow aan toobadkeennaabe markaa waa loo sugayaa intuu imaamku arko ayuu sugayaa walaa yuqaatil imamka la dagaalami maayo albuqaata qoladii buqaadda aha xataa yabcata ilayhim ilaa u diro aamiina nin aamina fatinan oo dhug badan naasixan oo daacadaya salan weydiinaya maa yanqibuun waxay dhibsanayaan fain dakaruu hadday sheegtaan madlamatan gardarro lagu hayo aw amase shubhatan waxay ismoodsiiyeen azaalaha uu ka suulinaya madlamada ama shubhadaas fain asarruu hadday ku madax adeegaan nasaxahum wuu waaninaya uma dabeetana aadanahum wuxuu ogeysiinaya bilqitaali dagaal fain istamhaluu hadday waxa weye sugitaan ay dalbaan in loo yarkaadiyo ijtahada imaamkuu dadaalaya oo facala wuxuu samaynaya maa ra'a wuxuu arka sawaaban inuu hagaagsan yahay oo sax yahay walaa yuqaatalu walaa yuqaatilu dhe la dagaalami mahayo imaamkii mudbirahum kooda waxa weye dhabar jeediya cararay walaa mudkhanahum iyo kooda la dhaawacay dhaawac lagu cusleeyey wa asiirahum iyo koodii waxa weye lasoo qafaashay walaa yulaqu ee la sii dayn mahayo kan lasoo qafaashay wain kaana sabiir ilma yarba ha ahaadee wa mara'atan haweenayba ha ahaadee xataa tanqadi alxarbu ilaa dagaalkii uu ka dhammaado wayatafaraqa jamcuhum kooxdoodu ay kala yaacdo ilaa an yuiica kaa soo qafaashay inuu aeeca mooyaane oo hogaansamo mooyaane bikhtiyaarihi ikhtiyaarkiisa inuu ku hogaansamo mooyaane wuxuu ku yidhi ninkooda cararaa ee markii dagaalku dhaco baxsadaa ee dhabar jeediya waxa weeye la dili oo waxa weeye la daacsan maayo inta la dabagalo asagoo sii cararaya xabad dabarka laga dhufan maayo waaya kooda dhaawaca la dhaawac tiri maayo oo la israacin maayo kooda la soo qafaashay la dili maayo waaya maxaa yeelay kooxdan waa koox muslimiin ah alasl waxa wey xurmatu dami lmuslim waxaa loola dagaalamaya waxaa la rabaa in la soo celiyo oo la soo dabaalo oo toobadii ima daacadii imaamka loo soo celiyo iyo sakii muslimiinta xataa tafiya ilaa amri اlah ku ilah faqaatilu alatii tabqi xataa tafiya ilaa usoo noqoto ilaa amri اlah ee muhiimaddu maaha in nimanka laga takhaluso la baabi'iyo waxa wey gamta lagu dadaalo maqsuudku kaa ma ah walidaalika sayiduna cali radi allahu tacaala canhu maalintii macrakat aljamal waa dagaalkii iskaga hor imaadeen asaga iyo alxa asaga iyo oo dhinaca asaga iyo ciidankiisi iyo alxa iyo zubayr iyo caaisha iyo ciidankii la socdo dhinac kale ah markay iskaga hor yimaadeen sayid cali maalintaas u dhawaaqay wuxuu idhi laa yutbacu mudbirun mid baxsade la dabageli maayo walaa yudafafu calaa jariixi nin dhaawacana la dhaawac tiri maayo walaa yuqtalu asiirun mid la soo qafaashana la dili maayo waman aqlaqa baabahu fahuwa aamin ninkii albaabkiisa xidho waa aamin waman alqaa silaaxahu ninka hubkiisa tuurana fahuwa aamin aamin weeye waaya ninka laga soo qafaasho la sii dayn maayo waa la qabanaya waa la haynaya waana la xidhaya waaya maxaa yeele marka la xidho awoodii waxa weeye buqaada ayaa daciifaysa xataa hadduu ilmo yahay midka laga soo qabtay xataa hadduu haweenay waa la xidhaya ilaa dagaalku dhammaado la sii dayn maayo ilaa dagaalku oo sharkooda laga aamin noqdo oo kooxdoodii ay kala yaacdo oo waxa wey nimankii ay kala yaacaan oo fidnadooda ay dhammaato oo lasoo afjaro markii lasoo afmeero markaba maa laska sii daynaya qofkii laga soo qafaashay nimanka buqaada ah laga soo reebayaa ninkii asiirka lasoo qabtay hadduu dha anu waan toobad keenay ikhtiyaarkaygaana ku toobad keenay waana khaldanaa iminka laga bilaabo waxaa weeye madaxweynihii muslimiinta iyo dowladdii islaamka ayaan ka mid ahay oo waxaa weeye nimankaa boqaadda beri baan ka haduu dhaho markaa waan la sii daynaya walaa yuqaatilu la dagaalami maayo imaamkii muslimiinta mujbirahum koodii cararay ee dhabarjeediyey walaa mudkhanahum koodii waxa weye dhaawac lagu daciifiyey waa muhan biljiraax yani dhaawac baa lagu jilciyey oo waawy nin waaw aan dagaalami karin wey kaana la dhaawac tiri maayo wa asiirahum koodii laga qafaashana waxa weeye la dili maayo walaa yulaqu la sii dayn maayo kii lasoo qafaashay wain kaana sabiyan ilmayarba ha ahaadee wamra'atan haweenayba ha ahaatee xataa tanqadi alxarb ilaa dagaalku ka dhammaado wayatafaraqa jamcuhum kooxdoodun ay kala tagto ilaa an yuiica inuu aeeca mooyaane kaa lasoo qafaashay biikhtiyaari ikhtiyaarkiisa wayaruddu wuu celinayaadhe imaamkii muslimiinta silaaxahum hubkooda wuu celinaya wa khaylahum fardahooda ilayhim ayaga u celinaya ida nqadat ilxarba dagaalkii hadduu dhammaado oo wauminad laga aamin noqdo haa'ilatuhum sharkooda walaa yustacmal loo adeegsan maayo hubkoodii iyo waxaweye gaadiidkoodii fii qitaalin dagaal aan la dagaalamayn ayaga loo adeegsan maayo ilaa lidaruuratin inay waxa wey daruuro nagu xambaarta mooyaane inay aan u dhib mudanna mooyaane oon baahi ay nagu kallifta mooyaane walaa yuqaataluuna lagu dagaalami mahayo bicadiimin wax weyn ka naarin sida dab wa manjaniiqin iyo manjaniiqi ilaa lidaruuratin daruuro ina nagu xambaarta mooyaane oo daruuradaasi maxay noqon kartaa bian qaataluu waaba inay ku dagaalameen bihi waxa wey cadiimkaas waxaa weyn inay ku dagaalameen oo amase axaatuu bina wayna hareereeyeen oo lafaheenna baan oga cabsanay wuxuu ku idhi imaamka muslimiinta nimankaas marka waxa weeye lasoo afmeero ee laga adkaado hubkoodii wuu u celinayaa wax alla wixii laga soo qabsaday ama hub ha ahaado ama gaadid ha ahaado ama farda ha ahaada wax alla wixii laga soo qabsaday waa loo celinaya waa haddii dagaalku dhammaado marka loo celinaya waa goorma markuu dagaalku dhammaado wey ee sharkoodan laga aamin noqday nimanka isdhiibaan ee gacmaha taagtaan hubkoodii iyo gaadiidkoodii iyo xoolahoodii iyo wixii laga soo furto idil waa loo celinaya ma aha aniime ma aha xoola laga soo qaaday nimankan gaala ma aha lala dagaalamay waa dad muslimiina waaya loo adeegsan mahayo xoolahoodii gaadiidkoodii hubkoodii dagaal looma isticmaali karo ilaa lidaruurati daruura mooyaane oo maxaan saa u leenahay maxaa yeele waa xoolo muslimiin ay iska leeyihiin waxaana qaacidadu ay tahay siduu xadiidku nebiga ahaa calayhi الsalaatu wasalaam laa yaxilu maalu mri'in muslimin ilaa biibi nafsin minhu qof muslima xoolihiisa xalaal ma ah ilaa inay naftiisu ay raalli ku tahay mooyaane marka xoolahooda lama adeegsan karo ilaa inay iyaga noo idmaan mooyaane waaya ilaa lidaruurati maxaan u adeegsan karaa daruuro daruurada maxay noqon kartaa tusaale ahaan waxaa laga cabsaday in ciidankii muslimiinta ee ahlu cadliga ahaa inay jabaan baa laga cabsaday hub ay ku dagaalamaan iyo gaadiid ku filan baa la waayay gaadiidkoodii aan ka soo furanay mooyaane markaa waan kula dagaalami karaa gaadiidkoodii hubkoodii waaya sidoo kale lagula dagaalami maayo bicaiimin wax waaweyn lagula dagaalami maayo maxaa ka mid ah wa waaweyn dab in lagu tuuro iyo manjariiq manjariiq waa kaa idiin sheegi jireen waa bahalka aaladii de lagu tuuriya dhagaxyaanta maanta meeshaas waxaa ku jirta madaaficda culus lagu tuuri maayo way fahan soo ma hadday hub fudud nagula dagaalamayaan inagu madaafiic u adeegsan mayno iyo maxaa la dhihi jiray greenofka iyo qoryaha waaweyn culculus waxgumaaba u adeegsan mayno iyo diyaaradaha wax rusheeye iyo waxyaabaha u adeegsan mayno muslimiin weyaan laakiin markaan u adeegsan karna waa goorma ilaa lidaruuratin daruuro hadday nagu xambaarto oo daruurada waa maxay adigii baan u adeegsanaya madaafici hadday ayagu madaaficin u adeegsadaan inaguna madaafici waan u adeegsan karna hadday qoryaha waxaa weye khatarta ah aynu adeegsan inaguna qoryaha khatarta waan u adeegsan karna waaya oo axaatu bina ama wayna hareereeyaan oo dawladda islaamka bay qiilqiil geliyoonoo waxa weye dawladdiibaaba oo ku jirta waaba khatarba ina dowladdii waxa weeye ay jabto markaana hubka culus waa loo adeegsan karaa waaya lakiin lagu degdegi maayo addaruuratu tubiixu lmaxduuraat qaacida halkan waxa loo isticmaalaya addaruura tubiixu lmaxduuraat iyo addaruuratu tuqadaru biqadariha labada qaacido ayaa halkan lagu dabaqaya wuxuu ku yidhi wayaruddu wuu celinaya silaaxan hubkooda wakhaylahum fartahooda ilayhim xaggooda idan qadarat ilxarbu dagaalka hadday hadduu dhammaado wa uminat laga aamin noqda qaa'ilatahum sharkooda walaa yustacmal loo adeegsan maahayo hubkoodii iyo gaadiidkoodii fii qitaalin dagaal dhexdii ilaa lidaruuratan darura in lagu xambaarta mooyaane walaa yuqaataluuna lagula dagaalami maayo bicadiimin wax weyn wadalika mitaalka naarin sida dabki waa manjaniiqin iyo manjaniiq ilaa lidaruuratan daruura mooyaane wadalika kaasina daruuradaasi waxaa weeye bian qaataluu waxayba ku dagaalameen bihi ay bilcaiim wixii weynaa aw amase axaaduu wayna hareereeyeen bina inaga walaa yustacaanu loo adeegsan maayo calayhim dushooda bikaafirin gaal walaa biman qof loo adeegsan mahayo yaraa ra'yeenaya oo arka qatlahum in la dili karo mudbirin ayagoo cararaya waaya wuxuu ku yidhi gaalo loo adeegsan maayo marka aan la dagaalamayna buqaada gaalo u adeegsan mayno maxaa yeelay qof gaal ah laguma sallidi karo muslim waaya sidoo kale u adeegsan mayno qof yani raa'iyeynaya in la layn karo ayagoo cararaya baxsanaya in la layn karo oo kuwaas saa waa kuwe ictiqaadsan waa xanafiyada xanafiyadu waxay leeyihiin xataa hadday oo baxsadaan inta la dabagalo ayaa waxaway gamta lagu dadaal marka nin xanafihoo ictiqaadsanba in waxa wey ayagoo mudbirina la layn karo waxa weeye loo isticmaali maayo dagaalkooda wuxuu idhi walaa yustacaanu loo kaashan maayo dagaalkooda bikaafirin gaal walaa biman qof ama qolo yaraa aragta qatlahum dilkooda mudbirin ayagoo cararaya walow istacaanuu calayna hadday noo kaashadaan calayna dusheenna biahli xarbin ahlu xarbi hadday noo kaashadaan wa aamanuuhum ay ammaan siiyaan ahlu xarbigaas lam yanfud ku fuli maayo ammaanuhum ammaankooda calayna dusheenna wanafada uu ku fulaya calayhim ee dushooda wanafada uu ku fulaya ammaankoodii calayhim dushooda fil asax muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi hadday ahlu xarbin u adeegsadaan ahlu xarbiga waad garanaysaan waa gaalada wax ahdi iyo ammaantoona usan naga dhexaynin ahdi iyo dimo iyo ammaantoona nagama dhexayo kuwaasa waa la ahluarb gaaladaas ahluxarbiga ah ayay noo adeegsadeen dagaalkeena ammaanna way siiyeen waxay dhaheen waan ammaan baa idin siinaynae nimankaas waxa weeye naga caawiya dagaalkooda ammaankii ayagu ay siiyeen inaga ma nagu fulaya maya nagu fuli maayo seebay noogu fulayaan waabay nala dagaalamayaan qof nala dagaalamaya si ammaankiisu noogu fulayaan laakiin ammaankii ayagu ay siiyeen ayagu ku fulayaan maxaa yeelay ayaga ammaan siiyey ammaan hadday siiyeen waxa wey ammaanka ayagu ku fulayaa ahlubaqigi oo nimankaa ma layn karaan laakiin innaga waan layn karaa waan iska difaacin walow acaanahum hadday caawiyaan waxa wey ahlubaqigi ahlu dimmati ahludimadii gaaladii ahludimada habaa caawiyey caalimiin ayagoo og bitaxriimi qitaal inaa dagaalka annaga inuu xaaraan yahay intaqada wuu buraya cahduhum cahdigoodii wuu burayaa kuwa ahludimada ah aw amase acaanuuhum kuwii ahludimadaa ahlubaqiga way caawiyaan mukrahiina xaal ay yihiin ahludimadii kuwo la khasbay falaa cahdigoodii buri maayo wakada waxaa la mid en ah qaaluu hadday dhahaan waxaan u malaynay jawaasahu waxa weeye arrinkaasi inuu bannaan inaan nimankaa garab siinno aw amase danannaa waxaan u malayna annahum ayagu muxiquuna inay xaq ku taagan yihiin cala almadhabi muctamad haddaan qaban wa yuqaataluuna kolka ayada waa lala dagaalamayaa qoladaas ahludimad ah ka bukaatin sida bukaadoo kalema loola dagaalamaya wuxuu ku yidhi ahludimadii hadday caawiyaan hadda ahluxarbigan ka soo baxnay ahludimada waad garanaysaan waa gaalada waddanka islaam ku nool ama yahuud ahaada ama kristan ahaadaan ee jizyadii bixinaya qolada ahludimada hadday bukaadii caawiyaan oo dagaal ku caawiyaan ayagoo og inay xaaraan tahay in ay nala dagaalamaan marka cahdigoodu buray ilan ballan baa naga dhexeeyey nimanka ahludimmada ah inayna nala dagaalamin inay waxa weeye cid kale noo soo raacin axdi baa naga dhexeeyey axdigii bay jebiyeenoo nimankaa waxa weeye waa muxaaribiin maanta laga bilaabo ayaga oo waxa weeye dagaalkoodu xalaal buu noo yahay muqbiliina mudbiriin ayagoo waxa weeye soo jeediya ayagoo cararaya intaba waa la laynaya sida buqaaddo kale oo la dagaalamahaya ayagoo baxsanaya xataa waa la laynaya ama way ku khasbeen waxay dhaheen ama nala dagaalama oo dagaalka nala gala ama waa idin laynayna dagaalka way ku khasbeen marka cahdigoodii buri maayo maadaama shubhatlikrah ay jirto sidoo kale cahdigoodii buri maayo hadday dhahaan nimankii ahludimada ahaa darannaa jawaasahu waxaan moodaynay inay noo bannaantahay inaan nimankan caawinno oon garab siino oo muslimiinta barhkood bar kale aan garab u siino inay noo bannaantahan moodayno saasay dhaheen oo maanaan u cilmi lahayn ba inay xaaraanta ama waxay dhaheen waxaan moodayna nimankan inay xaq ku taagayna ay gar leeyihin baan moodayna saddexdaa suraba cahdigoodii buri maayo cahdigoodii buri maayo sidaa darteed see dagaalamaya nimanka aludimada waxaan loo dagalamaya sida buqaadan loola dagaalamayn oo buqaadda sian loo dagaalamayna waxa weeye kooda cararay dilaynin kooda dhaawaca ah dhaawac tiraynin kooda waxa weeye asiirkan ka soo qafaalano maynan leynaynin marka maadaama cudurdaan leeyihiin oo mukrahiin ay yihiin ama ay dhaheen waan isboodsiinay inay waxa wey nimankan ay saxsan yihiin ama in ay bannaanta inaan caawina ina ayaan isboodsiinay intaaba waxa weeyaan sida buqaad oo kale ayaa loola dagaalamaya halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam sal allahu waslm ala nabina